alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii siddeed iyo labaatanaad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh maxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka soddon iyo labaad baabu qowlillaahi tacaala inama dalikum shayطaanu yuqawifu wliyaaah wuxuu baabka ku sheegi doonaa musanifku shan daliil ama shan nas saddex aayadood iyo laba xadiid ayuu ku sheegi doonaa baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu baab yahay tacaala alla sarreeye uu yidhi innamaa daalikum kii naasi ashaydaanu shaydaan weeye yukhawifu shayaan waa idin cabsi gelinayaa awliyaa'ahu saaxiibadiisa iyo owliyadiisuu idinku cabsigelinaya falaa takhaafuu ha ka baqina hum wliyaau shaydaan shaydaanka owliyadiisa ha ka baqina wakhaafuuni aniga iga baqa in kuntum haddaa tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina xaqa rumaynaya munaasabada musanifku uu baabkan iyo kitaabu towxiid ka dhexeeyaa waxaa weeye ilaahi in laga baqaa inay waajib tahay kow cabsidii ilaahay meel kale inaad u leexisid oo cid kale ka baqdidna in la isaga digo sidaasaa la rabaa sidaa awgeed baa waxaa muhima qofku inuu cibaadada baqitaanka baqitaanku qaybu leeyahay waxa iska dabiiciga ah oo waxa sharkooda iyo dhibkooda la yaqaana inay wax geystaan in laga baqo ceeb ma halaq baad aragtay mas baad aragtay mooryaan cadowah waxaad aragtay ku dili rabtaa inaad waxyaalaha oo kalea ka cabsatidi waa wax iska caadi oo dabiiciyan oo la yaqaano shirkina maaha taas laakiin adoon waxba u jeedin khowf cadamo iyo weynan iyo waxyaalahaas wata oo aad u khushuucaysid u hoganaysid ilaahay baa hawshaa iskale subxaana wa tacaala keligii ayaa iskale cidi lama wadaagto inamaa daalikum shaydaanu kaasi waa shaydaankiinaasi oo sabab ay aayaddu ku timid ayaa jiray qolyaha gaalada ah ayaa waxay damceen nebiga sal alla calayh wasalam inay u hanjabaan oo ucaga jugleeyaan oo bajiyaan sidaasaa la samaynayaa xaggaa lagaga imaanaya maxamed iyo raggiisa waa u dhammaatay dadka waxaad u sheegtaan inay waxa weeyaan dhibaata soo gaarayso markaasaa la yidhi maya waxaasaad arkaysaane eh? waa shaydaan shaytaan wey oo abu sufyaan iyo ciidankii u watay wixii beder ka dambeeyey markuu inta fariinta soo diray uu ku yidhi inanaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fasaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu binicmati min allaahi fanqalabuu binicmati min allahi wafadli lam yamsashum suu-un watabacuu allah aayaddaasa waxaa ka dambeysay marka aayaadka inamaa dalikum shayaanu yukhawifu wliyaahu asaga xigtadiisa iyo asxaabtiisa iyo dadka uu duubsaday buu idinku cabsigelinaya waa laydin laynayaa baabaha baa laydinka dhigahayaa ma jiraysaan cadowgii baa idiin tashaday khalkhal ba idinku abuuraya marka waxaa la rabaa qofka muuminka ahi inuu mar walba ilaahay ka cabsado weliba uu kulmiyo cabsi iyo filasho ilaahay wax ka filanayo walidaaliku ibnuqayim wuxuu tilmaamayaa raxmatullaahi calayhi qalbiga qofka bani aadamkaah socodkiisa ilaahay xaggiisa uu u socdo wuxuu la mid yahay buuhi bimansilati daa'iri wuxuu la mid yahay shimbir oo kaleeto shimbir ayaa la mid tah qalbigii qofku wuxuu ku tusaaleynayaa shimbir wuxuu leeyahay cabsidii iyo khowfkii iyo waxyaalaha noocaas u rabaa marka inuu isku wado iyo tawakulkii wuxuu leeyahay jacaylku ilaahay in la jeclaado iyo diintiisu wuxuu la mid yahay shimbirkaas madaxiisa intaas surka hor shimbirka ayay la mid tahay shimbir buu ku tusaaleynayaa anwaacii cibaadada taas waa maxabada maxabadu waa waa shimbirku madaxa meeshuu u joogo khawfka iyo cabsiduna wuxuu leeyahay iyo alkhawfu waraja cabsida ilaahay laga boqo iyo in ilaahay wax laga fisho wax laga rajeeyana waa janaaxaho waa labadii garab oo shimbirku ku duulayay labadii garab oo shimbirku uu ku duulayay weeye maxabada iyo jacaylkuna waa surkii markaasuu wuxuu leeyahay famataa salima alra'su madaxu markuu badbaado oo shimbirka madaxiisu u badbaadsan yahay wuxuu leeyahay waljanaaxaani iyo labadii garabba labadii garab iyo madaxiiba shimbirku markay u fiyow yihiin inuu markaas si wanaagsan u duulo oo hawada si fiican ugu duulo waa wax caadi o dabiiciyo la yaqaanabi sababtoo ah surkiina waa u joogayo luquntiisa waa u joogta labadii baalou ku duuli lahaana wuu haystaa waa taas waa mid laakiin madaxa haddii laga gooyo waa dhimanayaa labadii shimbir labadii baalla waxu tari maayaan labada baal haddii laga jarana oo surki keliya uu soo harana dee sababkii uu ku duuli lahaayo meesha ka maqanoo baallihii uu ku duuli lahaa ma hayo towxiidkii iyo iimaankiina waa sidaasoo kaleeto oo alkhawfu warajaa waa labada baal oo iimaankaaga iyo towxiidkaaga uu ku soconayo maxabada oo jacaylka asalkaana waa surki maxabada ilaah iyo jacaylka alle hadaad weydo waa kuu dhammaatay islaamnimadaadu maxabadii haddaad haysid laakiin khowfkii cabsida alle iyo rajadiisii ay kugu yar dacfi baa kugu jira dacfi ayaa kugu jira waxaa la rabaa marka in laysu miisaamo sidaa awgeed bay culimmada qaarkood waxay tilmaamsay ibnu rajab oo kaleeto wuxuu leeyahay salafka qaar ka mid a waxay odhan jireen qofkii ilaahay waxaan ku caabudayaa yidhaahdaa rajo keli ah, inaan rajo ku nool iska noqdo wax kalena aanan la imaan waxay leeyihiin qofka noocaasihi waa murji caqiidada murjiadu haystaa qofkii yidhaahda ilaahay waxaan ku caabudayaa cabsi keli ah inaan ka baqo wax kalena aan ku darina waa xaruuriyada iyo khawaarijta wixii lagu yaqaanay wax kale ku dari maayo qofkii yidhaahda ilaahay baan waxaan ku caabudayaa jacayl keli ah inaan iska jeclahay wax kale ku dari maayo ilaahay waa jeclaha bas ma tukanayo wax kale la imaan maayo qofka noocaasna waa zindiiq waaba gaalba muslima ma ahaba maxaa saxa marka waman cabadahu bilkhowfi wاlrajaa'i wاlmaxaba qofkii saddexdaba isku dara inuu ilaahay ka baqo ilaahayna jeclaado wanaagna ilaahay u ka fisho muuminka dhabtahay waa kaas iimaanka qofka laga rabaa eh, iimaankaas weeyaan waa muuminka muwaxidka waa kaasa iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa innamaa yacmuru waxaa camiruu buuxiya masaajid allaahi ilaahay guryihiisa man ruuxi aamana rumeeyey billaahi alle iyo wal walyowmi maalinkii aakhiri ee dambe oo wa aqaama toosiya asalaata tukashado wa aataa bixiya azakaata zakada walam yakhsha aan ka baqin ilallaaha alla mooyaane cid kale aan ka baqin fa casaa waxay mudan yihiin ulaa'ika kuwaasi an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa toosan ee hanuunsan wuxuu ilaahay halkan ka waramay subxaana wa tacaala masaajidda ilaahay yaa camira camiradu waa masaajidda in la buuxiyo la hagaajiyo laba qaybood banay u qaybsantaa amiraad oo macnawi ah iyo camiraad xisi ah camiraadda macnawiga waxaa weeye waa cibaado iyo khayr in lagu camiro midda xisigana waxaa weeye waa dhismihii masaajida masaajida dhismaheeda roogga la dhigahaya iyo waxyaalahaas iyo cibaado iyo kalgacal iyo wanaagga in lagu lagu lagu camiro masaajidda labadaba muminiinta xaq leh masaajidda marka waxaa camira dadka tilmaamaha laga helay kow man aamana billaah dadka ilaahay rumeeyey wax kastooy tahay ilahay in laga rumeeyo wanaag labo maalinka aakhara inay tahay maalin la is abaal marinayo la isla xisaabtamayo dambeetana rumeeya saddex salaada ooga oo dara la u tukada afar zakadana bixiya shan walam yakhsha ila allah ilaahay mooyaane cid kalena aan ka baqin cid kalena aan ka baqin dabcan khashyadan ammaanta qofkuu ku mudan yahay waa midda cadamada iyo ku dheehan laakiin haddaad inta cadow meel maraya aragta ad ka cabsatoo ka leexatid ilaahay cid aan ahayn baad ka baqdo mushrik baa taa la odhan maayo qofka waa khayf waa khowf iyo khashyo waxaa weeyaan abiici ah culimmadu waxay isweydiiyaan inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaahu falaa takhaafuuhum wakhaafuuni alkhowf walkhashya maxaa udhexeeya waa isu dhow yihiin laakiin khashyadaa ka xeeldheero khashyadu waxa weeye waxay wadataa cabsi xaggana weynayn ilaahay aad weynaynaysid iyo kahaybaysi aad ka haybaysanaysid khowfkuna waa cabsi ciqaabkiisa aad ka baqaysid qaabkiisa adka marka khashyada si xeel dheer bay culimmadu leeyihiin sidaa al khowfku culimmadu waxay leeyihiin waa cubuudiye iyo cibaadaysi ilaahay la caabudayo weliba arrin qalbi ah ilaahay keliya inay u suubataa sida qofku inuu ilaahay isu duleeyo ilaahay u noqdo ilaahay tala saarto ilaahay jeclaado ilaahay rajeeyo iyo waxyaalaha la midkaa ayib kuwaasaa marka waxay noqonayaan dadka mutaystay inay hanuunaan iyo wa qowlihii hadalkiisa uu wa min annaasi dadka waxaa ka man duul yaquulu odhanaya aamanaa waan rumaynay billaahi alle ilaahay baan rumaynay afka ka sheeganayaan fa idaa goortii uudiya la dhibo fillaahi ilaahay dartii markii loo dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnata naasi dadka cadaabkoodii iyo imtixaankii dadku ay mariyeen ka cadaabillaahi ilahay cadaabkiisa aakharu ka yeelaya islaannin sheegtay markaasaa laga yaaba gaalada inay dhibaan waa la xiray waa la tarxiilay aqoonsi baa lagala noqday waa la jir dilay cadaabkan adduunyo oo ay dadku u geysteen iyo cadaabkii aakharo oo jiray ayuu isku mid ka dhigaya isku mid ayuu ka dhigaya isku sibowna loo dhaqmaya dee cadaabkan aakharo ilaahay oo dadka u talagalay mutaystay iyo kan adduunyao dadka ku marinayaan isku mid ma cabsida ilaahay aad ka baqaysid iyo tadadkuna inay isku mid noqdaan lama rabo sidaasuu marka ilaahay ka warramaya asagoo ka warramaya dadkaas iimaanka afka baarkiisa uu ka yahay dhabna aysan ka ahayn sida awgeed buu wuxuu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala dadka wuurku usoo diray rususha laba waxyaalood buu dadka u caddeeyey laba waxyaalood ayuu u caddeeyey kow inuu yidhaahdo aamanna dadku ina mid ka uu yidhaahdaa aamanna iyo inuusan odhan qofku sidaas weeye dadku labadaasay kala noqonayaan sidaasuu leeyahy annaasu idaa arsala idaa ursila ilayhim اrusul bayana amrayn ama ilaahi subxaana wa tacaala dadka markuu rususha usoo diray laba arimoodba u caddeeyey imaa an yaquula axaduhum amanaa wa imaa an laa yaquula dalik bal yastamiru cala asayi'aati waalkufri qofkii yidhaahda ilaahay baan rumeeyey iyo qof yidhahda anugu ilaahigaa rususha soo dirsae ma rumaynaya dadku labaasay u qaybsameen qofkii yidhaahda ilaahay baan rumeeyey ilaahay waa imtixaamaya waa ibtilayn fitna lagu ridi si iimaankiisu inuu run yahay iyo inuu been yahay loo kala caddaeyo ilaahay waa kala ogyahay khalqiga si loo tuso qofkii aan rumaynin oo markii horeba yidhaahdaa anugu rumayn maayo ilaahayna yuusan moodin ilaahay inuu ka fakarayo ka hormarayo ilaahay baa ka adag oo ka argoosanaya qofkii rususha ilaahay rumeeya ilaahayna ateeca cadowgaa la la collaytama xaggana ay dhibaan la imtixaamo oo wixii xanuujinaya lagu imtixaamo qofka noocaasi dee guul buu gaaraya guul buu gaaraya ayib can abi saciidin abi saciid اlkhudri waxaa laga wariyey radi allahu canhu marfuucan xaluya xadiidkaa mid la kor yeelay inna min dacfi اlyaqiini yaqiinta liidnaanteeda iyo hoosaynteeda waxaa ka mid a an turdiya inaad raalligelisid annaasa dadka bisakati illaahi ilaahay caradiisa inaad dadka ku raalligelisid wa an taxmada inaad ku ammaantid hum dadka calaa risqi illaahi ilaahay quudkiisa iyo dheefta uu ku siiyey wa anta tadumma inaad ku cambaarayso dadka ku caybaysid hum ayaga ku ceebaysid calaa maa shay lam yu'tika uusan ku siin allaahu alle inna risqa allaahi ilaahay quudkiisa iyo arsaaqdiisa uu khalqiga siiyo laa yajuru ma soo jiido hu risqiga alle xirsu xariisin ku dadaalo dadaalkiisa walaa yaruddu ma celiyo hu risqiga karaahiyatu kaarihin mid dhibsanaya ka hosigiisna ilaahay risqigiisa ma celin karo ayib xadiidkan dacfi baa ku jira maxamed ibn marwaan in la yihahdaa ku jira oo mutahama oo been lagu tuhunsan yahay laakiin macnaha uu ka hadlayaa waa sax yaqiintaadu inay liidato oo hoosaysa waxaa ka mid noqonaya wax ilaahay uu ka caroonayo oo ilaahay raalli uusan ka ahayn dadka inaad ku raalligelisa been baad sheegaysaa xaaraan baad cunaysaa qof khaldan baad khaladkiisii sax uga dhigaysaa waxaad rabtaa qofkaanu inuu kaa raali noqdo laakiin ilaahay ma igu caroonaya dan kamaadan gelin waxay ku tusinaysaa iimaankaagu inuu liito kow labo dadka inaad ku ammaantid arsaaqda ilaahay uu ku siiyey shaki male qofkii walaalkaayee wax kuu tara shukran inaad tiraahdid iyo waa mahadsan tahay diinteennaa ina fartay hal jazaau lixsaani ila lixsaan iyo man lam yashkuri naase laa yashkuri laaha qofkaan dadka ku shukrin ilaahina kuma shukriyo dadku hadday wanaag kuu taraan marka shukran baa lagu yihahda lakiin waxaa la rabaa inaad aamintid waxaan qofka walaalkaya ilaahay baa kugu soo dhiibay asaga iyo wuxuu kuu keenayba ilaahay baa leh asagana shukran ku dheh wax u munaasaba ilaahayna ku mahadi laakiin haddaad tidhaahdid kor iyo hoosba waxaan asaga unba iska laho keenay ilaahayna shuqul kuma leh ilahay nicmadiisi baad cid kale u tiirisa saddex wa an taduumahum calaa maa lam yu'tika allaahu ilaahay wuxuusan ku siin dadka inaad ku eedaysid kii xumaabaa saaka shaxaad u doontayo waxba kama soo heli xataa koob shah waa quuri waaya war qofkan haduu wax ku siiyana ka qaado shukraneh hadduu wax ku siin waayana waxaad aamintaa inaan lagugu talagelin laakiin inaad xanaaqdid oo qofkii caydid oo waxaan alla kaaga soo qaadin aad ku cambaaraysaaye dacfulyaqiinkaagu ku tusinaya sidaa ogeed baa nebigu sheegay addoonka loo yaqaana cabdu diinaari wa dirham waa kuma qofka diinaarka iyo shilinka iyo taanada caabuda markaasuu wuxuu nebigu tilmaamay haddii wax la siiyo wuu farxi ammaan intuu kuu gabiyo oo ku ammaano laga yaaba inu ninkaa soo maaha boqor waay deeqsinimada ka badatay maalin hadduu inta kuu yimaadaa tirahda maanta waxba ma hayo cayadu meel walba kuu mariyo ma kaas soo hoydo waxuu kuu tarahaya lama arko waa bakayl marka xanaaqiisa iyo farxaddiisuba waxay ku ciran tahay habda meeshuu maalinka ka shaacabahayo hadduu waayo qiyaabaa dhacaysa hadduu helona waxa weye wuxuu kaa dhigahayaa xurulciin iyo ahlujanno nooc kale oo kaa soo saaraha marka waa dadka asxaabu dunyaha ayib waxaa la rabaa inaad ogaatid risaqa ilaahay kugu talagalay dadaal adigu dadaashay kugu imaan maayo haddaan ilaahay hore kugu qorin macnaheedu ma waxa wey iska fariisamay dadaal laakiin ilaahay umbaa ku siinaya xirsigaaga dadaalkaaga oo keliya kuma keeni kartid nicayb aad nicib tahay waxaana lagugu siin maayo lagugu diidi maayo adoo shaygii daraynayn baaba laga yaaba in lagu siiyaba bal dadaan kula jeclayn risaqa laga yaaba in lagugu soo dhiibaba dadaan kulaba jeclaynba tusaalayaal iyo amilo badan bayna leedaha fi sharci can caaishata wa can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha anna rasuula llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi rasuulkiisa qaala wuxuu yidhi man ruuxii iltamasa raadiya rida allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa qofkii raadiya bisakhati naasi dadka cadhadoodana ku raadiya radiya wuu ka raali noqdaa allaahu alle canhu ruuxa xaggiisa wa ardaa wuu ka raaligeliya canhu xaggiisa annaasa dadka waman ruuxii iltamasa raadiya rida naasi dadka raalli ahaanshahooda bisakhat illaahi ilaahay caradiisana ku raadiya sakhida wuu u caroodaa allaahu alle wa askhata wuu u carogeliya calayhi dushiisa annaasa dadka rawaahu ibnu xibbaan fii saxiixihi ibnu xibbaan baa wariyey saxiixiisa xadiidku laba masalo buu ka hadlay waa maxay wax ilaahay uu raalli ka yahay dadkuna ay ka xanaaqayaan yaa isu kaa qabtay shaygan inaad samaysid ilahay baa kaaga raalli noqonaya laakiin dad badan baad isku waayeysaan qofkii dadka dan iyo heelle aan ka gelin ilaahay raalli ahaanshihiisa oo keliyana qaata laa yakhaafuuna fillaahi lowmata laa'im in la canaanto iyo in la eedeeyo iyo in la dacaayadeeyo iyo in la xiro iyo in la cadaadiyo midna aan waxu hambaynin laakiin fiiriye ilaahay shayga raallima ka yahay dadkii aan ku caayahayey oo kugu ceebaynayay baa ilaahay qalbigooda wuxuu kuu gelinayaa maxabo iyo kalgacayl iyo jacayl ilaahayna raarlibu kaa noqonaya waaba intaad rabtayba inuu ilaahayna ku jeclaado dadkuna ay ku jeclaadaanoo raalli kaa noqdaan maxaad ku gaari kartaa ilaahay raalli geli asagaa quluubta dadka maamuloo raalli ahaansho kuu gelinaya qofkii isdabamariya oo wuxuu ilaahay ka cadhoonayo ilaahay uusan raalli ka ahayn u sameeya hebel baa raba oo raalli ka ahaanaya madaxweynaha ku raalligeli hebel ku raaligeli saaxiibkaa ku raaligeli sheekhaaga ku raaligeli ilmahaaga iyo xaaskaaga ku raaligeli qabiilka iyo qoyska aad ka dhalatay ku raaligeli marba hadduu ilaahay ka xanaaqayo laba waxyaalood baa isgu kaa darman kow ilaahay iyo dhulka baa abuurtay inuu kuu caroodo macarada ilahay baad awoodi kartaa waa maya dadkii aad wejiga iyo sumcadda ka raadinaysayna qalbigooda nicayb inuu kuu geliyo ay yidhahdaan kaasoo ma aha wax mabda u leeyahay lama arko diin ma ule maalin walba meeshii waxa weyaan ay ka shidan tahay wuu ka shaacabahayaa waa laba afle dadkii hadhow ku caayahaad arkaysaa war ayaga dartood baabaa sidaan u samaynahaye inkaan qaboyo maxay ii caayayaan inaa waxay kuu caayayaan ilaahiga quluubta dadka hantay oo lahaa ayaad caragelisay markaasuu quluubtooda ina nacayb kuu geliya marka isku day inaadan jacaylka alle iyo raaligelintiisa aadan waxba barbardhigin oo khaas kuu noqdo fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il alulaa masalada koobaad tafsiiru aayati aali cimraan aali cimraan aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeyaan inamaa daalikum shayaan wey athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati baraa'a suuratu tooba aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye ahaaliatu masalada saddexaad tafsiiru aayati alcankabuut aayat lcankabuut tafsiirka aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye alraabicatu masalada afraad ana alyaqiina yaqiintu yadcufu wuu wayaqwa wuuna xoogaystaa iimaankaagu marra wuu kubcaa muxuu ku kubcaa daacada ilaahay marra hoosu dhac baa u yimaada ku yimaada oo macaasidu hoosu dhac yaa ku keena suuqaas aad arkaysaan oo dadku ay ganacsanayaan suu marra u kaco suuqu kor u jiro marra hoos suuqxumadu ay u jirto iimaanka qofkuna sidaasuu marra kor ugu kubca maxaa kubciya marka daacada ilaahay marra hoos dhac ku imaanayo macaasida ayaa sidaa sababaysa waxyaalaha keenaya in iimaankaagu hoosu dhaco waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ka caroonaya inaad dadka ku raaligelisid kow risaqa ilaahay inaad cid kale ku ammaantid labo inaad dadka ku caydid waxaan ilaahay ku siinin intuba waxay ku tusinayaan dacfulyaqiin alkhaamisatu masalada shanaad calaamatu dacfihi iimaanka daciifnimadiisa astaanka lagu garta weeye wa min daalika calaamadaha waxaa ka mid a ah haadihi tan aalaau ee saddexda saddexda waa saddexdan hadda sheegaynay saddexda calaamadooda ka ah. masalada lixaad anna ikhlaasa alkhawfi cabsida in u gooniyeelideeda lilaahi ilaahay loo gooniyeelo inaad ilaahay keligii ka cabsatid waa cabsida cibaadada ah min alfaraa'idi waajibaadka ayay ka mid tahay iyo faraa'idda ku dul saaran waxaana ka mid a ah xadiidka man iltamasa qofkii ilaahay raalli ahaanshihiisa raadiya dadka raalli ahaanshahoodana ka doorta ilaahay baa ka raalli noqonaya dadkana u raaligelinaya asaabicatu masalada toddobaad dikru hawaabi man ruux ajarkiis xusidiisa iyo sheegidiisa weeye facala sameeyehu arrinkaas arrinkee qofka ilaahay keliya raalligeliya muxuu ajar u leeyahay wuxuu ajar u leeyahaa ilaahay horta inuu kaa raalli noqdo mar hadduu ilaahay kaa raali noqdo waxaad ogaataa qur-aanka ilaahay uu ku sheega waridwaanu min allahi abar xataa culimmadu waxay yidhaahdaan jannada inaad geshid waxaa ka weyn ilahay inuu ka raalli noqdo jannada gelitaankeeda raalliaansha ilahayba kasii weyn xaggee laga qaatay quraanka kariimka ha sheegay waridwaanu min allaahi akbar waxaa laga soo waramay janno waxaa laga soo waramay guryo waxaa laga soo warramay jannada webiyaal hoosteeda qolqolaya markaasuu wuxuu waridwaanu min allahi akbar intaa la soo sheegayba ilahay raalli ahaanshahiisaa ka weyn waxaa intaa la mid ah, xadiid waxaa jira ku soo arooray nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu sheegay dadka jannada markay galaan intii janno geli lahayd buu ilaahay la hadlaya wuxuu leeyahay jannadaa aad ku jirtaan waxma idinku dara markaasay leeyihiin maxaabaad noogu dartaaba waxaadna siisay waxaan weligeed makhluuq la siinin wax naga maqanba lama arko markaasuu leeyahay alyowma uxillu calaykum ridwaani waxaan maanta dushiinna huwinayaa oo idinku dejinayaa raalli ahaanshahayga cara damboo aad leedihiinna arki cara damboo aad arki maysaan marka raalli ahaanshaha ilaahay haddaad adduunka uu kaaga raali noqdo dadkana quluubtooda raali ahaanshu kuu gelinaya iyo kalgacayl hadduu ilaahay ku naco oo ilaahay subxaana wa tacaala caradiisu ay kugu dhacdana dadkuna way kugu caroonayaan athaaminatu masalada sideedaad dikru ciqaabi man ruux cuqubadii sheegideed weeye taraka ka tegay hu ilaahay subxaana wa tacaala inuu cabsida u gooni yeelo oo waa maxay inuu ilaahayna u caroodo dadkana u carogeliyo weeye ayib baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeye alla uu yidhi wacalallaahi alla dushiiso oo keliya ah fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin ah baabkani waa baabka soddon iyo saddexaad ee kitaabka ka mid ah adilada ku soo aroortay waa shan daliil afar aayadood iyo hal ahar oo cabdulaahi ibnu cabbaas ka soo aroorayna weeyaan kii horuuna ka agdhow yahay oo baab abwaabtan oo dhan ilaa toddoba baab oo meelahan ah dhowraan shala soo dhaafnay iyo kuwaan iyo kulli waxay ku saabsan yihiin acmaalu lquluub alkhowf altawakul iyo waxyaalo la midka ah wa calallaahi alla dushiisa uu keli ah eh, fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina tawakulku waa cibaadooyinka kuwa ugu waaweyn bu ka mid yahay in ilaahay la tala saarto oo ilaahay la cuskado adoo asbaabtii la imaanaya baad haddana ilaahay u tala saaranaysaa wax walbeetaba ayib waa masalo muhiimadeeda la marka masaladaas ayada ah aayadda u fiirso iimaankaagu wuxuu ku xihan yahay haddaabaad mu'min tahay mu'min ma taha tala saara ilaahay haddaadan mu'min ahayna dee ilaahay tala saaran maysida asbaabta daahirka on ah baad isku hadlaynaysaa iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi innama almu'minuuna mu'miniinta dhabtaahi alladiina kuwii weeye idaa goortii dukira la xuso allaahu alle halkaa muxuu idiin qore wajilad soo maa ah, khalad madbiciya aniga ii qoran wujilad buu ii qoraya haddii maqan qiraa'o kale inay tahay dadka qiraa'adka yaqaana hawsha aan fiican laakiin qiraa'adayni waa naqaanay idaa dukira allaahu wajilat wey ah, wajilat wajilat ay gilgilanayso quluubuhum quluubtoodu waa cabsanaysaa ah, markii ilaahay xuskiisa maqlaan wa idaa goortii tuliyat la akhriyo calayhim dushoodana aayaatuhu ilaahay aayaadkiisa zaadad aayaadkii waxay u kordhinaysaa hum ayaga iimaanan rumayn wa calaa rabbihim rabbigooda dushiisa oo keliya ayay yatawakaluuna tala saaranayaan aayaddani waxay tilmaantay mu'miniinta dhabtaha ee iimaankoodu saxda yahay tilmaamaha ay leeyihiin koo waxaa ka mid ah ilaahay xuskiisa markay maqlaan qalbigooda waa cabsada waxaa isweydiin mudan qur-aanku meel kale wuxuu ku sheegay alaa bidikri illaahi tatma-inu lquluub ilaahay dikrigiisay quluubtu ku degtaayoo ku xasishaa aayaddanna waxay sheegaysaa markii dikriga ilaahay maqlaan kuwan muminiinta waaba cabsanayaanba marka dikriga ilaahay baa laga cabsan iyo dikriga ilaahay bay qalbigu ku degahayaa sidee laysu waafajin isdiidi maayaa degitaanka laga hadlaya waxa wey alaa bidikrilahi taطmainu lquluub dikrigaa ilaahay buu heshanayaa maxabo iyo kalgacayl buu u qabaa qur-aankiibuu dhegaysanayaa sunnadii nebigu dhegaysanayaa wuu ku kalsoon yahay wuu jecel yahay cabsiduna waxa weeye markuu maqlo aayaadka laga sheekaynayo waciidka iyo hanjabaada aakhara ka hadlaysa wuu cabsanaya cadamada ilaahay iyo weynanka ilaahay markii laga sheekeynayana wuu cabsanaya ilaahay buu ka heybaysanaya marka isdiidi maayaan kow ilaahay wuxuu ku tilmaamay aayaddan dhexdeeda saddex waxyaalood baa lagu tilmaamay muminiinta dikriga ilaahay markay maqlaan qalbigooda waa cabsada wajilat quluubuhum quluubtooda cabsanaysa labo aayaadka ilaahay markay maqlaanna iimaan bay ka kororsadaan marka iimaanku waana kordhaayo dikriga iyo daacada ilahay buu ku kordhaa wuuna daciifaayo hoosudhacbaa ku yimaado macaasida ayuu iimaanku hoos ugu dhacaa qodobka saddexaad wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigooda oo keliya ayay tala saartaan bani aadam ma tala saaran kartaa wixii uu kuu awood ahaa waxay bani aadamku isu awoodaan dukaankaygan adaa wakiil iga ah qofkii ku yidhahdo kuu tala saarta maamulkiisa iyo muqooradkiisa dee waa waxay isu awoodaan gabadhayda walaayadeedaan kugu soo wareejiya adaa wakiil iga ahe meheri waayahay waa isu awoodaan reerka intaa maqnahay adaa wakiil iga sae ila sii joog oo iisii maaray biilka iyo masaariifta iyo kugu ogaha waa wax bani aadamku isu awoodaan laakiin tala saarashada mulaqa ah oo dhammayska tiran ilaahayoo keliya iskale cid kale ma tala saaran karti ayb iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi yaa ayuha nabiyu nebiyow waa nebi maxamed waxaa lala hadlaya sala allahu calayh wasalam xasbuka kugu filan allaahu alle kugu filan allah man dadna ilaahay baa ku filan itabacaka ku raacayo oo min almuminiina muminiinta ka mid ah xasbuka allaahu waman laba tafsiir baa ku jirto mid waa ka maray adiga iyo muminiinta ku raacsanba ilaahay baa idinku filan wax kastoo idin dhiba ilaahay baa idinkaga filan tafsiirka labaad baa wuxuu yahay waxaa kugu filan allah muminiintuna way kugu filan yihiin muminiintuna way kugu filan way kuu gargaarayaanoo garab bay kuu noqonayaanoo way ku jecel yihin haddaad dhimatay haddaad nooshaayba tafsiirka horeana saxoo loo badan xasbuka waxaa kugu filan oo dhib iyo xumo oo dhan kaga filanoo ka ilaalin allah waman dadna ilaahay baa ku filan itabacaka ku oo min almuminiina muminiinta ka hadaba ah. haddaba ilaahay waa kugu filan yihi cid kale oo kugu filan lama arkoon allah ahayn cid kastood istiraahda waa kugu filan taha meel baa wax ka ballan yihi laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu kugu filan yahay filaansho dhab ah dhab ah adigu ma tahay marka ruuxu ilaahay ku xihan oo ku qaracsan oo ku kalsoon ayb mar hadduu keligii kugu filan yahay waxaa waajiba keligii inaad tala saarata iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi waman ruuxii yatawakal tala saarta calallaahi alla dushiisa fa huwa alle xasbuhu mid ku filan weeyaan qof kaloo intaa sheegan kara lama arko haddaad cid kale tala saaratid oo wixii ilaahay xaq u lahaa cid kale u tala saaratid waxaa dhab ah miraha aad ka guranaysaa inaadan mahadin doonin laakiin haddaad ilaahay tala saaratay tala saarasho dhab ah waxaan shaki ku jirin inuu ilaahay kugu filan yahay waa kugu filan yihi dhib kastoo ku haysta xasbuna allah wanicmal wakiil ilahay baa igu filan dheh wax afka baarkiisaana lama rabee wax dhabaha la rabayo qalbiga kasoo fulay sida awgeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan camal kasta oo bani aadamku uu sameeyo abaalkiisa waa la sheegay laakiin qofka ilaahay tala saartaa abaalkiisu wuxuu noqday ilaahay inuu ku yidhi waa kugu filla ilaahay ku filaanshihiisu miyaysan adiga kugu filan way kugu filanta jannu kuugu filan yahay cadaab inuu kaa badbaadiyu kugu filan yaha inuu wax wanaagsan ku siiyu kugu filan yaha inuu xumaha kaa difaacu kugu filan yaha waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu waa kugu filan yaha marka allah ayib wacan ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi xasbuna allaahu ilaahi baa nugu filan wa nicma alla wanaagsana alwakiilu mid la tala saarto ereygaas qaala waxaa yidhi haa kelmaddaas xasbuna allaahu wa nicma alwakiilu waxaa ku hadlay ibraahiimu ibraahim sala allahu calayhi wasalama xiina waqtigii ulqiya lagu riday fi naari naarta wa qaala waxaa kaloo yidhi haa eraygaas muxamedu nebi muxamed baa yidhi sala allahu calayhi wasalama xiina waqtigii qaaluu ay ku yidhaahdeen lahu asaga ayagoo bajinaya gaaladu waxay u soo fareen farriina inna naasa dadkii ilaawiyo luglaawo meelay jireenba qad jamacuu way isugu kiin yimaadeen lakum idinkoo waa la idin tashaday moxamed iyo saxaabadiisow ee fakhshowhum ka baqoo carara oo meesha isaga carara waxay fariimahan iyo dacaayaadkan gaaladu u wadeen nebiga iyo saxaabadu inay cabsadaan maxay ka dheefeen marka fazaada warbixintii gaaladu waxay u kordhisay hum mu'miniintii iimaanan iimaan bajintii la bajinayayba waxay ka sii qaadeenba iimaan barwaaqiyi bulaal wa qaaluu mu'miniintii waxay yidhaahdeen nebigaa hogaaminayay sala allahu calayhi wasalame xasbunaa kan nugu filani allaahu allo weeyaan waa nicmo allo wanaag badan alwakiilo mid la tala saarto ilaahay baa u wanaag badan rawahu lbukhaariyu wanasaa'iyu ibnuqayim baa wuxuu tilmaamaa kelmadda xasbuna allaahu ah oo qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay laba waxyaalood oo faa'iidaa ayaa qur-aanku u isticmaalay kow wax dheef kuu leh inay kuu soo jiido markaad xasbunallahu leedahay iyo dhib kugu soo socda ilaahay inuu kaaga dafciyo labadaba waad u baahanta wax dheef kuu soo jiida iyo waxtar inaad heshid iyo dhib kugu soo socday ama ku haystay wax ka hortaga ama kaa dulqaada labadaba waxa laga dhe laga helaa ilaahay inaad tala saarati nebiyulaahi ibraahim aabbihii iyo reetolkii baa isugu tegey keligii baa inta la qabsaday baa waxa la dab aan ku ridno markaasaa dabka weliba waxaa la shidayay muddo dheer markuu aada u kuulaado la isleeyahay qofkii hal mara lagu ridaa dib dambe loo arki mahayo ayay ku rideen markay dabkaa ku ridahayeen hub ma haysto oo difaac kale ma haysto oo wax kale ma haysto laakiin ilahay buu ku xiran markay dabka ku ridayeenbu wuxuu yidhi xasbuna wa nicma alwakiil dabka laftirkiisibaa waxaa la hadlay allah naartii hushi ay shideen buu ilaahay la hadla wuxuuna ku yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim nebigaa nebi ibraahim ee laguu soo tuuray laba waxyaalood baan kaa rabaa dabay inaad kula dhaqantid muxuu yahaa kow dab waxaa lagu yaqaanay kulayl ah kulayl ha noqone qabow noqo qabow asaga waxyeeleeyana ha noqone salaaman ahoo nabadgelyaa noqo waxay yidhahdeen dabkiiba dabkii marka ku tuuray mufasiriinta qaar baa waxay sheegaan waxay arkaan asigoo dabka iska dhex fadhiya baba gubanahayaba markaasay waxay warhee dhahaya dabkii wuxuu noqday barafe aynu aadno mar allaala markay u soo dhow yihiin holacah iyo hunriga iyo kuleylka ka baxaya indhahaba caddaanaya way cararayaan asagana waa iska dhex fadhiyaaba maba kala jeclaba waa cajiib marka iyaguna muddo dheer bay shidayeen qoryahan ku gur oo kuwaan ku gur oo kuwaan ku gur heerkaa muxuu ku gaaray kalsoonida ilaahay uu ku qabaa waxay ahayd nooc cajiib ah nebi ibraahim kalsoonidiisu iyo tawakulkiisu meelaha ugaarsanaa mararka qaarkood waad yaabe mararka qaarkood hadda kacbadoo kale markuu dhisahayey intuusan dhisin ka hor xaaskiisiiyo ilmihiisibu wuxuu dhiga meel cidlo ah min ayri dii arcin ayri dii zarcin meelaan biyana lahayn baadna lahayn dadna lahayn wax jooga aysan jirin markuu dhaqaajiya xaaskiisii ka dawardo ibraahiimow yaad nooga tegaysaa shib ibraahimow yaad nooga tegaysaa way ka daba ordaysaa wiilki yarkaana meel buu la nuujinahaya wax yaroo biyaahoo sibraar iyo xoogaa timir u haysta iyo reerku iyuu reerka uga tegay meeshuna waa cidla hadday waxaasuu ka go meel ay wax ka raadisa male saddex jeer markay ka daba dhawaaqday oo misun mar marra la hadlaynin bay waxay ku tiri ma ilaahay baa ku faray inaad halkaan nooga tagtid markaasuu yidhi ha ka dhaqaajiy laakiin ayada laftirkeedaa nooc kale ahaydba hooyadaas waxay tidhi ilaahigii ku faray halkaa inaad nooga tegtid walla inuusan dayacayn or ilaahay baa ku faray layna reerkaaga biilkiisa la baxayo maysan oran ah, reerkaaga dabaro ha tegi kuleetiga kumaysan ama ay dhig ama ay dhaqo laakiin waxay tihi allaha ku faray halkaa inaad nooga dhaqaaqdid walla inuusan dayacayn cajiib waxay noqotay marka markii timirtiina ka dhamaatay biyihiina ka dhammaadeen waana umul ilmaha naaska nuujinaysa ilmuhu ayadu dheefsanayay markay timirta cunto oo biyaha cabto waxaa jirkeeda galayba naasku caana ilmuhuna ka nuugaya timirtii markay dhammaatay biyihiina dhammaadeen dee naaskiina caanama leh iyadii waa isla gaajoodeen hadda maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay zamzamkaas ilaa maanta burqanahaya ilaahay meeshiina uga jeexay carabta aad maqlaysaa lagu leeyahay waddanka carbeedna meeshaas qolyihii reer juruma ay ka soo fircameen ilaahay u soo dejiyey qolyaha carbeedna ay u soo degeen asalkooda meesha ay ka yimaadeen qolyahaas carbeed qaybo ka midi ah. ay u soo degeen oo iba noqotay waddan dhan oo weliba biyaha iyada lagu xurmeeyo biyaha zamzamka looga dambeeyo marka tawakulka nebi ibraahim nooc cajiib ah way u imaanayeen reertulkiisu dhan way u hanjabayaan wuu la hadlayaa marka kalsooni buuxdu ilaahay ku qabay kalsooni buuxda ayuu ilaahay ku qabay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam dee nebi ibraahim buu nasab ahaanna ku abtirsadaa diin ahaanna de waa ku abtirsada markaasuu wuxuu leeyahay markii ayagana loo hanjabay nebigiiyo saxaabadiisa ciidanka u hanjabayaa ciidan ahaan ka badan hub ahaanna ka badan hadana waa loo hanjabaya waxaa leeyahay meel aan joognayba waa isu nimide isu turo ka carara meesha iimaan bayba ka sii qaadeenba xasbuna allah wa nicma alwakiil sidii bay noqotayoo qolyihii hanjabahayey meeshii waaba isaga carareenba kuwii hanjabahayo ku haya dadkiibaa isu yimid carara ayagiibaa cararay sidaa awgeed baa waxaa qofka muminkaa la rabaa inuu kalsooni buuxda ilaahay ku qabo ah, kalsooni buuxda ilahay ku qabta nebi ibraahim waxaa leey xariquuhu wansuruu aalihatakum asagana guba asnaamtiinana u hiliyey leeyihiin qolyihii nebi ibraahim waqtigiisa joogay oo loo soo diray haddana xasbuna allah wanicma alwakiil xasbuna allah wanicma alwakiil ereygaasu erey cajiiba waay markay wax ku soo gaaraan culays ku soo wajaho xasbuna allah wanicma alwakiil strayska iyo dhibaatooyinka inaga waxaad arkaysaa wax yara haddaan huntaa turono meel yara haddaan ku kufno hoogado ba baa odhanayna alla ah, aabbahayow qaar baa odhanhay awowey ah, hebelow intaa saas odhan lahayd xasbuna allah wanicma alwakiil ah, ilaah wadaa igu fala bismi illaahi magaciisa qabso mar walboo duruuftu ay kugu adkaato oo celiiri aad gashid cidda qalbigaaga kuweyn xaggeedaad u irdhanaysaa soomaalida hadii la waraysa yaad hay-adaha cuntada adduunka bixiyey iyo kuwa deeqbixiyayaasha iyo waxyaalahaasa lo markaas kuwa loo sheeganaya laakiin inaad tidhaahdid allah baan hawshayda u sheeganaya waa baanahay laakiin ilaahay baan u sheeganaya ilaahay baa dhibkaan iga dulqaadaya ilaahay baa sidaan ii samaynaya xasbuna allah wanicma alwakiil ilaahay baa igu filan waa caqiide qur ina baraya wi tala saarashada noocaaso ilaahay mooye cid wax kuu qaban kartoo kalena aysan jirin inaad cid kale u leexisaana tawxiidkaaga wau dhimaysa tawxiidkaaga iyo waxu dhimaysa laakiin aadamuhu waxay isu awoodaan waa ka hadalla fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad ana tawakula tala saarashada ilaahay la tala saartaa min alfaraa'idi waajibka ina dul saaran bay ka mid la raba inaynu ku dhaqanno oo qalbigaaga ilaahay aad ka tala saaratid afkana ka tala saaratid athaaniyatu masalada labaad annahu tawakulka iyo tala saarashadu min shuruudi liimaani iimaanka shuruudiisa ayuu ka mid yahay fatawakkaluu in kuntum muminiin haddaad muminiintihiin ilaahay tala saarta iimaankaaga marka waxaa shardi u ah atawakul ahaaliatu masalada saddexaad tafsiiru aayati lanfaal aayat lanfaal aayaddii anfaal ku jirtay waan soo maray caddaynteeda wey oo maxaan ku soo maray de muminiintii baa waxaa lagu sheegay wajilat quluubuhum kow qalbigooda inuu cabsado markay aayaadka la maqlaan labo aayaadka ilaahay markii lagu dul akhriyo inay aayaadku iimaan u kordhiyaan saddex wa calaa rabbihim yatawakaluun inay rabbigood tala saartaan alraabicatu masaladii afraad tafsiiru laayati aayaddii caddaynteeda weeye fii aakhirihaa aakhirkeeda iyo meeshii ugu dambaysay la caddeeyo alkhaamisatu masalada shanaad tafsiru aayati alaaq aayatu alaaq ee tafsiirkeeda weeye tafsiiru laayati maslada afraad waxa wey tafsiiru laayati aayaddii fasirideeda fi aakhiriha wa anfaal aakhirkeeda ku sugnayd alkhaamisatu masalada shanaad tafsiiru aayati alaaq suuratu alaaq aayaddeedii in la fasiro waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh asaadisatu masalada lixaad cidamu shani haadihi tan ayada ah arinkeeda weynankiisa weeye alkelimati ee weedha ah weedhe xasbuna allah wa nicma alwakiilu kelmaddaas ayada ah inay tahay kelmad aad u weyn ilaahay agtiisana waa ka weyntaha shareecada islaamkana waa wax weyn oo waa maxay hadda nebi ibraahim markay gaaladu dabka ku rideen uu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil dabkiibaa qabow isu bedelay salaame iyo nabadgelyana wuu noqday adiga dab caadiyan la yaqaana inuu waxgubo inuu adiga kuu noqdo qabow qabowgaasna uusan baraf jirkaaga waxyeelo noqonin maxaad ku gaari karta waa ilaahay fadligiisa marka qofku ilaahay ku kalsoon yahay waxyaalo waxaa ku imaanaya mararka qaarkood cajiib loo hadla yaabayse dagaalkii khandaq markuu jiray axsaab oo saxaabada nebigu ay godkii qodeen oo dhowr maalmood la qatay iyo gaajadii ka badatay oo qaarkood dhexda ay ku xirteen oo ku dhuuqsadeen dhagaxyo oo ay dhagaxii holin waayeen nebigaa intuu yimi sala allahu calayhi wasalam buu faas ku dhufto bismillaah keligiis waaye markaasaa dhagaxii kala dilaaca sala allahu calayhi wasalam maxaa riixayo awooddaan geliyad malaynaysaan kalsoonida ilaahay uu ku qabo iyo taqwada ilaahay iyo karaamada ilaahay agtiisa uu ka leeyahay in allaale inta adduunka joogto o dhan baday marka qofku mar ilaahay ku xirmo ilaahay subxaana wa tacaala abwaab khayr iyo macaarif iyo waxa weeyaan kalsooni ayuu u furay wiilkii yarka oo ninka saaxirka waad garanaysaa waa hal cunug oo keligiisoo dhallinyaro ah oo intuu ciidan u dhibay uu yidhi kaxeeya buurta dhaladeeda saara markaad buurta dhaladeeda marinaysaan waxaad tidhahdaan diintan aad haysato islaamka ka noqo haduu yeelo soo celiya haduu diidana bartaa ka soo tuura shib uu iska raaca waa hal uu kuray ah markii la marinaya buurta dhaladeeda layidhi ka noqo mabdaan waad eedaysaa isu inay tuuraan bay dabceen buurtii baa gilgilatay hada raggu waa wada socdeen buurtu hadday gilgilatay meeshaad ka gashaan baan ka gelahayaayo waa la wada daatay ma ahayn asagii meeshiibu ku hara ayagiina way daateen hal xaba kama badbaadin isagiyo lugaynayo hadhow boqorkooyin war maxaa kugu dhacay meeye raggii wuxuu raggii ilaahay baa iga filnaaday bu boqorkaana asagaaba wuxuu isu haystaa ilaahay inuu yahay wuxuu le dadka anaa ilaah ah ma ilaahaan aniga ahayn baa jira haa adiga ahayn baa jiro asagiibaa ciidankaagii iga iga filnaadoo laayey haddana kuwo kale u dhiiba dowladdii wuxuu wiilkii ku saliday dadkiina waa ka dhameeyey dunyadiina waa ka dhameeyey lanna marka ciidankaa leeyahay kaxeeye kharash baa ku baxaya haddana doon baa la saaro waaa doontaan ku qaada badda bartankeeda markaad maraysaan waxaad weliba la fiirsataan waqti ay mawjada jiraan waxaad tirahdaan ka noqo mabda'an hadduu ka noqon waayo barta ayadaa doonta kaga tuura bartii markii la marayo mawjado ay la fiirsadeen iyo hirar bali ka noqo siimay muslim baan u ahaanaya waxay damceen inay doonta ka tuuraan baddii mawjadeedii iyo bahashii doontiio qalibanta isugu darmaday ayagiibaa baaba'ay oo baddii hadday alibantay doontii hadday qalibantay baddiina ay mawjadi ka jirtay iyo hirar asagu xaggee mara adugu kaala sheeg meel mara asagoo lugeynaya waa kana war xaggee ka timid baddaan imid nimankii aan kuu dhiibay meeye nimankaad dhiibtay ilaahay baa iga filnaaday kalsoonida noocaasi marka waa shay cajiib ah qofku inuu ilaahay ku kalsoon yahay ninkii jurayd ahay oo israa'iil oo islaantu ku been abuurato ay tiri waa iga zinayste oo maxaa caddaynaya inaan kaa zinaystay ilmahanaabad iga dhashay tir waa ilmo xala dhashay ii sugabiyo marka fursad ma ii laba ragcadood sunna inaan tukada haa laba ragcadood sunnahu tukada cunugii yaraa ee caawa dhashay buu kelida far inta kaga muday bu wxi waryaa waa kuma adiga ilmo caawa dhashay haddaad tidhahda aabbaha waa kuma waxaa lagu qadanaya maskaxda in lagaaga jiro laakiin wiilkan ninkan jurayj meel reer bani israa'il badankoodii ay joogaan oo la isu soo baxay oo mucjisa ka dhacaysa weeyaane wiilkii uu hadlo wuxuu yidhi abi arraaci qowsaarkii xoolaha raaci jira ay dhalaybu inuu cunug yaroo caawa dhashay ku dhiiraday inuu yidhahdo hadal maxaa ku kalifaya umalaynaysaa aiqatu bilah ilahay buu ku kalsoon yahay marka kalsoonida ilah lagu kalsoonaadaa waa shay cajiib cidamu shani haadihi tan ayada ah weynankeeda alkelimati ee kelimadda ah iyo wa annahaa ayadu ayadee xasbuna allah wa nicma alwakiil qowlu wuxuu ii qorayaa aniga khalad baa halkaa ku qoran qowlu cabdisalaam uu ii qoraya waa khalad maxaa idiin qoran idinka ha qowlu ibraahim calayhi salaam soo ma saasaa sax aniga wuxuu qoraya qowlu cabdisalaam cabdisalaam ma jiro waa ibraahim calayhi salaam wa annahaa iyadu qowlu ibraahiima nebiyullaahi ibraahim hadalkiisi inay tahay calayhi dushiisa ku sugnaato assalaamu nabadgelye iyo wa muxamedin wa qowlu muxamedin nebi moxamed hadalkiisii inay tahay sala allahu calayhi wasalama fi shadaa'idi dhibaatooyinka dhexdooda ay yidhaahdeen markay dhibaata kugu dhacdo meeshaad u irdhanaysid oo isku hallaynaysid ilaahay keliya ha noqoto keligii xasbuna allah wanicma alwakiil ilaahay baa igu filan ilahu baahidaydadan kuu sheegtay wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin